بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد waxaan ku dhex jirnay altacdiibu wa muxaawalat alqatli dhibkii ay mushrikiinta nebiga u geysanayeen calayhi salaatu wasalaam iyo iskudaygii ay isku dayayeen inay nabiga dilaan calayhi salaatu wasalaam waxaan soo aragnay marka ninka cutaybata abi lahab la yidhaahdo dhibaatadii nebiga u geystay iyo nebiga markuu habaareynay in ilaahay subxaana wa tacaala u aqbalay baan soo aragnay oo safarka isagoo ku jira libaaxaasi ilaahay uu ku salliday subxaana wa tacaala uu dilay waxaan kaloo soo aragnay ninka la yidhaahda cuqbat bn abi mucayd inuu nabiga calayhi salaatu wasalaam luquntiisa ku istaagay isagoo sujuudsan ilaa ay sigto inay indhaha nabiga soo baxaan calayhi salaatu wasalaam waxaan kaloo soo aragnay abu jahl inuu ballan qaaday oo yidhi haddaan arko moxamed oo tukanayo oo sujuudsan inaan dhagaxa madax uga jejebinayo iyo allah subxaana wa tacaala sida uu rabbi uga xifdiyey ayaynu soo aragnay weli marka arrinkaas tacdiibkaas ay mushrikiinta nebiga u geysanayeen ayaynu ku dhex jirnaa uma xadaa maa huwa ashaddu min dalika wa anka yacni abu jahlaa noo dambeeyey markii uu damcay inuu nebiga dhibaatada gaarsiiyo inuu dib u soo gurtay oo markaanay yani maaragtay waxyaalo cajabgeliya oo arkay nebiguna uu ku sheegay calayhi salaatu wasalaam daka jibriilun low dana la ahadahu balkul jibriil weeye axadka anigii difaacayay hadduuse soo dhowaan lahaa oo anigii ii soo dhowaan lahaa jibriil wuu qaban lahaa weeyaan uma xadaa markaa kadib waxaa dhacay maa huwa ashaddu min dalika wa anka arrintaas wax ka darnaasho badan oo ka dhib badan ayaa haddana dhacay wadalika ana qurayshan ijtamacuu yowman fi lxatiini arrinkaas waxa weeye ana qurayshan quraysh ayaa ijtamacuu waxay ku kulmeen yowman maalin yani fii yowmin bay kulmeen fi filxatiini meesha xijriga la yidhaahdo ayay ku kulmeen alxaiin waxaa la yidhaahdaa waa min maqaami ibraahiima ila albaabi ay ilaa baabi alkacba maqaami ibraahim laga soo bilaabay ilaa kacbada baabkeeda laga soo gaaro halkaas ayay marku kulmeen watakalamuu markaasay yacni ka hadleen fii rasuuli illahi sal allahu alayh ali wasalam fii shani rasuuli illahi sal allahu alayh ali nabiga arrintiisabay ka sheekaysteen fabaynamaa hum kadalika ayagoo sidaa nebiga arrintiisa ka sheekaysanaya xaalka ku sugan iطalaca calayhim rasuulu llahi sal allahu aleyh ali wasalam nebiga ayaa soo baxay oo ayaga ku soo baxay ayagoo warkiisii hayo ayuu soo baxay oo masjidka ugu soo galay weyaan masjid alxaraamu ugu soo galay kacbada inuu tawaafayo oo cibaado ahaana uu tawaafayo falammaa mara bihim tawaafkiisii intuu wareegii ku jiray markii uu soo maro ayaga falammaa marra bihim odayaashii quraysh oo nebiga arrinkiisa ka warramaya haddii uu soo maro hamazuuhu nebigay u iljabiyaan bimacnaa waa ceebeeyaan weyaan ama carabkay ku ceebeeyaan ama indhahay ku ceebeeyaan iyo wixii lamid ah weeyaan fa dalika fii wajhihi arrintaas nabiga ay u geysteen oo qamsiga iyo nusqaaminta ihi nabiga wejigiisaa laga gartay salawaatu ullahi wasalaamu calayh macnaha waxa weye aad buu uga xumaaday odayaashii quraysh inay nebiga hadalkaas sidaasoo kala sameeyaan aad buu uga xumaaday ka xumaanshaha uu ka xun yahay ayaa wejigiisana laga garanayay nebiga calayhi salaatu wasalaam uma mara bihim aaniya mar labaad awaafkii markiisii labaad ila meeshii la tawaafayay bay fadhiyaane ayuu soo maray markuu mar labaadkii soo marayna fakhamazuuhu bimiliha sidii oo kale ayay haddana ugu iljabiyeen ayagoo yani liidaya nebiga calayhi salaatu wasalaam facurifa dalika haddana arrintaas nebiga wejigiisa laga garanayay dhibaatada ay dadka u geysteen inuu ka xun yahay uma mara bihim alia markii saddexaad ayuu soo maray nebiga calayhi salaatu wasalaam fakhamazuuhu bimiliha sidii oo kale bay u ceebeeyeen ay u iljabiyeen ay u dhibeen markaasuu fawaqafa nabiga waa istaagay calayhi salaatu wasalaam mar saddexaadkii uma qaala markaasuu wuxuu ku yidhi atasmacuuna ya macshara qurayshin amaa waladii nafsii biyadihi laqad ji'tukum bidabx yacni kelimad uu ku sajrinayo uu ku cabsigelinayo ayuu markaa nebiga ku yidhi markii saddex jeer intuu soo maray saddexdaba ay ceebaynayaan dhibayaan ayuu u istaagay fawaqafa wuu istaagay nebiga uma qaala markaasu wuxuu ku yidhi atasmacuuna yaa macshara qurayshin qurayshay kulankii qurayshe odayaashii kulmayow ma maqlaysaan buu yidhi bimacnaa imaqla wey odayaashii dhegaysta allihii naftayda ay gacantiisa ku sugnayd baan ku dhaartaye laqad ji'tukum waan idiinla imid bidabxi gowrac baan idiinla imid weyaan qatli iyo dil iyo gowrac ayaan idiinla imid kelimadaasu markuu yidhi wuxuu leeyahay sheikhu faakhadat alqawma kalimatuhu faakhadat waxaa qabatay alqawma dadkii oo quraysh odayaasheedii ahaa kalimatuhu nabiga hadalkiisii ou yidhi laqad ji'tukum bidabxi kelimadaas baa meel weyn kaga dhacday way qabatay weeyaan kaana calaa ru'uusihim taa'iran waqac waxaabad moodaaba markuu kelimadaa nabiga afkiisa ay ka soo baxday shimbir inuu maaragtay madaxooda ku soo degay say u xasileen oo ay u qaboobeen durbadiiba yani yani waaba iyadoo maaragtay madaxyadoodii faa'iran waqaca oo shimbir ou maaragtay madaxyadooda ku soo degay baad moodaa yacni macnaheedu waxa weeye qofka markii shimbir oo madaxa ka saaran yahay shimbirtuna wax ka dareen dhowma lahane hadday xarako yar aragto way biibtaa marka si uusan shimbirtu u dhaqdhaqa aysan u buubin qofkii madaxa ay kaga istaagtay waa xasilaa tartiibbuu madaxa yani maaragtay ma dhaqdhaqaajiyo kelimadii baa meel yani aad iyo aad u fog kaga dhacdayo aad bay u qaboobeenoo way xasileen baa loo jeedaa xataa ina ashaddahum fiihi ilaa uu noqdo kii ugu dhibka badnaa ugu darnaashaha badnaa fiihi ay fii shani rasuuli illahi sal ly wasalam ay fiihi ay fii cadaawati rasuuli illahi sal ly wasalam nabiga lacolaytankiisa dadkii ugu dhibka badnaa axadkii ugu dhibka badnaaba layarfa'uhu midka ugu dabacsanaanta badan uu yahay biaxsani maa yajidu wax alla wuxuu helayo kan ugu wanaaga badan mid ugu dabacsanaan badan uu yahay yani kelimadba kelimaday ka sahlan tahay ayay markaas kula hadleen wy yani nebigoo kelimadaa ku hadlay kelimad yar inaysan ahayn ayay dareemeen saas bay marka hadalka u dabciyeen kelimadaa marka nebigu uu yidhi calayhi salaatu wasalaam waxay culummada ku fasiraan nabigu wuxuu u yidhi cala sabiili اtahdiidi wاtakhwiifi xataa yabtaciduu canhu yacni inay ka fogaadaan dhibkiisa ay bannaanka ka istaagaan daraaddeed ayuu nebigu sidaa tahdiidka iyo cabsigelinta ayuu kelimadaa u yidhi laqad ji'tukum bidabxida inuu iscabsigeliyo oo ay dhibkiisa ka fogaadaan doonis uu doonayo daraaddeed buu nebigu sidaa u yidhi wey markii uu kelimadaas nebiguna yidhi ayaga markaa intay qaboobeen ayay xataa midkood wuxuu oran jiray insarif yaa abalqaasim wuxuu dhihi jiray fawallaahi maa kunta jahuula sida kutubta ay maaragta qorayaan ibn hishaamka iyo kayrkiiba muxamedow iska soco bay dheen tag wallaahi nin jaahila ma tihid bay deheen nin wax og baa tahay nin wax garanaya cilmi leh baa tahay bimacnaa hadalkay marka u dabciyeen maadaama kelimadaasi kelimad adag ay maarata nabigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam cabsi darteed bay sidaa yidhaahdeen falamaa kaana alhadu maalinkii labaad oo berrito ah markii ay timid sidaas oo kale sida shalay u kulmeen oo kale ayay u kulmeen maalintii labaad yadkuruuna amrahu nebiga arrinkiisa ayagoo ka sheekaysanayo ayay kulmeen markay sidaa u kulmeen yacni falammaa kaana alhadu barrito markay ahaatay oo maalintii labaad la joogo oo ijtamacuu ay kulmeen kadalika sidaasoo kale ay u kulmeen yadkuruuna amrahu nebiga arrinkiisa ayagoo ka sheekaysanayo ittalaca calayhim haddana nebiga ku soo baxay salawaatu ullahi wasalaamu calayh mar alle markuu nebiga ku soo baxay fawahabuu ilayhi wahbata rajulin waaxidin way ku boodeen fawahabuu ilayhi nebigay rajulin waaxidin nin hal nin keliya siduu qofka ugu boodo oo kale bay dhammaantood hal mar kusoo wada boodeen nebiga markaasay fanqaduu calayhi ay fandafacuu calayhi indafacuu calayhi nebiga ayay maaragtay kala tuureen inta qabsadeen bay kala ridin dafci bay ku sameeyeen wey alinqibaadu waxaa la yidhaahdaa yani qaciga oo kale waa la yidhahda jebinta oo kale dafciga waa la yidhaahdaa oo qofka la tuuro iyo wax lamida waa lagu magacaaba fanqaduu calayhi baa layidhi nebiga ayay maaragtay ay indafacuu calayhi wey hal maray ku boodeen oo ay qabteen weeyaan muxuu idiin qoraya ma boodey ah. fawahabuu ilayhi wahbata rajulin waaxidin hal nin bootintii oo kale ayay ku soo boodeen fa akhaduu markaase waxay qabteen bimajaamici ridaa'ihi nabiga calayhi salaatu wasalaam go'iisa meesha uu iskaga kulmo la go'i baa garbaha u saaran oo uu dawaafayaay majaamicda waa halkaasoo kale garanka oo kale meesha la yidhaahdo ama kalarka la yidhaahdo oo kale ayay qabteen weeyaan waqaaluu markaas waxay ku yidhaahdeen markay halkaa ku dhageen marada meesha iskaga timaada ay qabtay ay ku dhageen anta aladii tanhaanaa camaa kaana yacbudu aaba'una anta adigu ma waxaa tahay bay yidhaahdeen alladii kii miyaa tahay tanhaanaa naga reebayo cama kaana yacbudu aaba'una aabbayaashaye waxay caabudi jireen kii ka naga reebaya adiga miyaabay yidhaahdeen sow adiga maaha qaala markaasuu nebigu wuxuu yidhi ana daaka haa aniga ninkaasaan ahay buuri ilaahay bas in la caabudaan rabaa aabbayaal in la caabudo ma ogoli wooyaan haa anigaa sidaa iri markaase fanqaduu calayhi ay ku soo boodeen oo qabteen weyaan way dafciyeen weyaan haadaa yaxuuhu wahaadaa yubalbilu markaase waxay noqdeen raggii maadaama nebiga hal mar ay ku soo boodeen oy qabteen mid dafcinayo kala tuurayo iyo mid dhaqdhaqaajinayo balbalada waa waxa waaye yubalbiluhu ay yuxarikuhu mid dhaqdhaqaajinayo saa u riixayo maaragtay kilkilayo ayay noqdeen weeyaan xaaladoodu sidaasay noqotay wey intaa markay ku hayaan wa aqbala cuqbat bna abi mucaytin ninka cuqbat bna abi mucayd la yidhaahdo ayaa markaa nabiga soo aaday falawaa thawbahu maradiisii ayuu wuxuu ku laabay fii cunuqihi nabiga luquntiisu ku ceejiyey weyaan fakhanafahu wuu xoojiyey khanqan shadiida marka uu falawa waa ku duuduubay wey awbahu buu fii ku duuduubay markaasuu fakhanafahu ceejiyey khanqan shadiidan ceego aad u adag ayuu ceejiyey nebigu ceego ku dhegay salawaatu ullahi wasalaamu calayh markii nebiga meesha uu ku jiro mid kala tuurayo mid kilkilayo mid ceego ku hayo oo maradiisa ku ceejiyey intaa iskugu tageen ayaa wa ata kii qayladhaaminay qayladhaanka ahaa ayaa wuxuu u tegey ou aaday ilaa abi bakrin abubakr sidiiq ayuu u tegey asariiq waa midkii maarata qayladhaanta geynaya wey kaabaa abubakar aaday markaasu wuxuu ku yidhi abubakar isagoo la hadlayo adrig saaxibak war saaxibkaada haleel oo ka yani maarata aado ka gaar adrig saaxibak wey saaxibkaaga oo nabigii nabi maxameda haleel oo maarata ka gaar wey arrintaas u sheegay yacni inuu khatar ku jira buu u sheegay abubakar markiiba waa soo baxay fajaءa وأhذa bmankibay cuqbata wadafachu can النabiyi salى الlah عalيه ali wsلم وأhذa yadrib hada وyujaahidu hada whuwa yqulu waylakum ataqtuluuna rajula an yquula rabbiy allah yani abubakar markiiba fajaءa wuu yimid waahada wuxuu qabtay bimankibay cuqbata bna abi mucayd ninka la yidhaahdo ayuu garbihiisi ku dhegay labadiisi garab buu qabtay wadafacahu wuu soo jiiday can nabiyi sal allahu alayh wali wasalam nebiguu ka soo jiiday ila asagaa ceego ku hayey maradii buu ku ceejiyey asagoo inta garbaha ku dhegay yuu gadaal uga soo jiiday nebiga salawatu ullahi wasalaamu calayh wa akhada abubakar wuxuu gudagelay yadribu hada kan wayujaahidu haada kan kale inuu la dagaalamayo ayuu galaoo jihaad uu ku jiro miduu dilo miduu garaaco dadkiiba kiina gadaal u jiiday nabiguu ka dhicinaya wahuwa yaquulu asagoo marka uu hadalka ficilka markuu samaynayana wahuwa yaquulu ou odhanayo waylakum halaagiine ataqtuluuna miyaad dilaysaan rajulan nin miyaad dilaysaan an yaquula lian yaquula inuu yidhi keliya rabbii aniga macbuudkaygu allaahu alla wey alla keliyaha inuu yii miyaad u dilaysaan wya xadiikaas yani xadiii camr ibni caas markii nebiga waxa uu la kulmay uu ka sheekaynayay ayuu arrintan uga warramay waxaana warinaya aarka xadiikaasi waxaa soo saara imaam bukhaari ayaa fii saxiixi ku soo saarayo abubakr inuu nebiga inta difaacay oo ku yidhi ataqtuluuna waylakum ataqtuluuna rajulan an yaquula rabbi allah ayuu warinaya intaa markuu abubakr ka dafciyey fansarafu can rasuuli sal l alay wasalam nabiga way ka jeesteen nabiga way farahay ka qaadeen xaggee u jeesteen ilaa abi bakrin abu bakar oo nabiga difaacayay bay xaggiisa u jeesteen weyaan isagay aadeen wa darabuuhu abubakar bay garaaceen darban garaac oo laa yucrafu wajhuhu min anfihi laa yucrafu aan la garanaynin wajhuhu wejigiisa min anfihi sankiisa aan laga garanaynin madaxay ka garaaceen ilaa wejigii iyo sanka isku darsamaan oo la kala garan waayo ayay abubakar garaaceen mushrikiintii weeyaan wa kaanat lahu hadaa'iru arbaca yacni wuxuu lahaa saddex meelood afar meelood oo tidaca afar tidac buu lahaa macnaha abubakar madaxa marka mafarqa ra'siga sida loo kala dhambalo ayuu timaha yani khadaa'irka waxaa la yidhaahdaa addafaa'ira waxaa loo jeedaa yani timaha la tidco oo maarata halkaan qayb lagu xiro qaybna halkaan lagu xiro qayb halkaan lagu xiro qaybna xagga lagu xiro saasuu timihiisi timo weyn buu lahaa markaasuu sidaa usoo xirxirtay abubakar afar marka madaxiisa waxaa ku yiilay afar xirmo oo timaha uu xirayba abubakar uu lahaa weye wa kaanat lahu wuxuu lahaa abubakar arbacu khadaa'ira afar yacni maaragtay xirmo ama oo tidac ah timahoo la tidcay ah ayaa u xirxirnaa weeye famaa yamasuuna minha shayan ilaa rajaca macaha famaa yamasuuna ma taabtaan dadkii minhaa qadaa'irta xaggeeda duuduubyada timaha duuduuban shay-an kama taabtaan ilaa rajaca macana saasuu leeyahay macana idinkii nafsidinii qorina laga yaabaa ilaa rajaca macana annagoo nala soo noqonayaa buu leey raawigaa warinaya abubakar markii say u garaacayeenoo madaxii jilcay meeshii xirneed markii la qabtaba gacantayba soo raacaysaa timihii madaxay ka soo fuqayaan way say u dilayeen madaxiibay ka soo fuqaysaa timihiiba soo go'aya wey ilaa rajaca macana annagu nala soo noqonaya gacanteenu soo raacaya wey fa xamalathu banu taymin nimankaa reer bani taym la yidhaahda abuubakaroo suuxsan ayay qaadeen fii ku qaadeen abubakar waa suxsan yahay si xun bay u garaaceen markaasay maray ku qaadeen nimankaa bani taym la yidhaahdo wa fii manzilihi gurigiisii ayay geliyeen abubakaray gurigiisii geeyeen walaa yashukuuna ayagoona markaa ka shakinaynin fii mowtihi dhimashadiisa aan ka shakinaynin abubakaraa nool ayagoon islahayn ayay inta qaadeen maradii ku qaadeen bay gurigiisii geeyeen kaana nin dhintay oo kale ay uga talagelayeen markii sidaa uu ahaa fatakallama aakhira nahaari hadal ma lahayn abubakar maalinta aakhirkeedii oo gelinkii damba ihi ayuu hadlay oo maaragtay yacni caafimaad iyo waxgarasho uu helayo hadalka u soo noqday mar alla abubakar miyirka markuu u soo noqdayo uu hadlay naftiisa arki maayo nabiga calayhi salaatu wasalaam baa agtiisa ku weyn fasa'ala can rasuuliillahi sal alla alay wasalam markuu soo miirsadayba wuxuu weydiiyey can rasuuliillahi sal alla alay wasalam nabiga xaalkiisii ka warrama ilaa isagoo la dilayabuu ogaayoo ka difaacayo dabadeetana asagii inta la garaacay oo miyirbeelay xaalka nebigu wuxuu ku sugan yahana garan maayo war nebiga xaalkiisii iiga warrama buu yidhi taasuu dadkii weydiiyey falaamuuhu dadkii la joogay abubakar bay dagaaleen oo waxay yidha adaaba bestaa ehe maxay tahay ninka kale oo aad ka hadlayso waa sidee yani taasi ku dagaalamayn waa lowmka waa carabka afkaa lagala dagaalay wey adaaba bastaaye maxaad qof kale ka sheegtaa weyaan falaamuuhu way dagaaleen wa kharajuu min cindihi mar hadduu abubakar hadlay way isaga tageen agtiisay ka baxeen dadkii gurigay uga tageen dadkii la joogay loo bandhigay la siiyey calayhi dushiisa waxaa loo soo bandhigay aacaamu washaraabu cunno iyo cabitaan baa loo keenay inuu waxna cuno waxna cabo faabaa wuu diiday an yakula inuu cuno aw yashraba inuu cabo xataa yaraa rasuul allahi sal l alay wasalam ila nebiga xalkiisa wax u sheegay ma laha wuxuu diiday inuu wax cuno waxna cabo xataa yaraa intuu ka arko rasuul lahi sal l wasalam ilaa nabiga uu ka arko waxna cuni maayo waxna cabi maayo xaalkiisa aan ogaada buu yidhi falama hada alleylu habeenkii markuu xasilay wasakana annaasu dadkiina xarakadoodii ay xasishay oo yani dhaqdhaqaaqii ou yaraaday awsaluuhu abubakar ahalkiisii way gaarsiiyeen abubakar oo way u keeneen ilaa rasuulilahi sal al aley wasalam rasuulka allay soo gaarsiiyeen oo u keeneen wa huwa nabiguna fii daari larqam yani saxaabigaas daarularqam ibn abilarqam nebiga ku jiro halkaa joogo waa meeshuu yani maqarka ka dhigtay saxaabada ku tawjiihin jira ku tarbiyayn jiray isagoo joogo ayay abubakar ugu keeneen nebiga calayhi salaatu wasalaam falama wajadahu abubakar markuu nebiga helay bikhayrin wanaag nebigoo caafimaad qaba markuu arko khayr oo kula kulmay yasaaqa lahu waxaa u macaanaaday oo u cuntamay aacaamu washaraabu cunadiiba marka u macaanaatay cabitaankii ka hor wuu u diiday inuu waxcabo waxna cuno lanna xaalka nebiguusan ogayn laakiin markuu nebigu caafimaad qabo wanaagsan u arkay baa cunnadii marka u wanaagsanaatay abu bakar marka dhibkii markuu ka batay wuxuu iska goostay inuu asna hijroodo oo halkaa iyo ilaa ardilxabasha inuu aadabuu goostay tiibuu marka shiikhu nooga warramay waqad kharaja abu bakrin radia allaahu canhu abu bakar allah ka raadli noqdee wuu soo baxay markuu ka baxay yuriidu alhijrata asagoo inuu hijroodo doonayo ila alxabasha ila ardi alxabasha inuu u hijroodo meeshii saxaabada ay hore ugu hijroodeen inuu kaga daba tago bacdama ishtadda calayhi markii uu ku darnaaday dabadeed aladaa dhibkii uu aad ugu darnaaday watadaayaat calayhi subul lxayaati watadaayaqad ay ciriiriyoomtay calayhi ay calaa abi bakrin subul alxayaati nolosha wadooyinkoodii oo dhanna ay ku ciriiriyoomtay oo ciriiri uu ku jiro la aad loo dhibayo ayuu wuxuu goostay inuu iska hijroodo ou tago waa baxa abubakar waxaa maalin laba maalmood bay riwaayaadku sheegaan ayuu sii socday ilard alxabash halkaas inuu aado uu doonayay walamaa balaqa markuu gaaray meesha la yidhaahda barka alkhimaadi waa ismu mawdicin baa la yidhaahdaa marka alkhimaad waa makaan magacii weeye oo la yidhaahdo u jiro maka hamsata amyaalin yacni maka wuxuu u jiraa shan mayl camal meel u jirta markii uu gaaray ayaa wuxuu leeyahay laqiyahu waxaa la kulmay marka alkhimaad meesha layidhaha markuu joogo yaa laqiyahu waxaa duqunna sayid lqaarati walaxaabiishi ninka la yidhaahda malik ibnu duqunna riwaayaadka ibnulaiir oo kale duqunna wuu u xarakeeya daalkoo la godo oo qaynkana la godo waxaa kaloo la wariyaa diqinna in la yidhaahdo oo daalka la hoos dhigo qaynkana la kordhigo labadaba way sheegaan maalik ibnu diqinna iyo ibnu duqunna labadaba waa la yidhaahdaa ninkaas ayaa la kulma abubakar oo ahaa sayid ulqaara qaarada waxaa la yidhaahdaa waa ismu qabiilatin caiima la yidhaahdaa qabiilo weyn oo qabiilka banilhowl la yidhaahda ka mida ah, ayaa qaar la yidhaahdaa muusayidkoodii ahaa iyo wal axaabiishii qabaa'ilka axaabiishta isku taga isba haystay ayuu sayidkoodu ahaa alaxaabiish yani waxa weeye yani waxaa ka mid aha ladhahda banulxaari ibn cabdi manaata ibnu kinaana qabiilkaas iyo qabiilada layidhahda alhuni ibnu khusayme ibni mudrika iyo qabiilada la yidhaahdo banukhadafaan qabiilada layidhahdo min khusaaca ka mid ah dadkaasa intay meel waadiya iskugu tageen riwaayaadka qaarna waxay leeyihiin buur hoosteed bay tageen oo la yidhaahda alaxbash hoosteeday heshiiskaas ku soo galeen inay isku nusreeyaan oo maarata ay noqdaan dad isbahaysataa ay noqdaan marka alxaabiishtaasna madaxba u ahaa weyaan ninkaas maalik ibnu duqunna axaabiishta qabaa'ilka isbahaystayna sayidkoodii buu ahaa abubakaruu la kulmay fa sa'alahu can qasdihi wuxuu weydiiyey muraadka uu leeyahay qasadkiisu waama xageeba u socotaa buu yidhi xagee ujeeddaa fa ahbarahu abubakar wuu u sheegay inuu ila ardi alxabash uu hijroonayo faqaala markaasaa maalik ibnu duqunna wuxuu yidhi miluka yaa abaa bakrin adoo kale abubakarow laa yakhruju ma baxo barkiisa kama baxo maxaa yeele dad abuubakaroo kale a ah maka naadiray ku yihiin dadka masaakiinta u gargaaro wanaagga sameeyo khayrka ka shaqeeya waa yaryihiin taasuu garanaya adoo kale maka kama baxa buu yidhi markaasuu cileeyey sababka abubakar uusan u baxaynin wuxuu yidhi innaka adiga taksibu lmacduuma waxa lalayahay dadku layihiin macduumkoo la waayo yaa dadku u kasabtaayod siisaa qofkii wax waayey aan waxba haysanin baa wax tartaa weeyaan watasilu raxima qaraabadana waad xidhiirisaa wataxmilu kalla culayskana waad xambaartaayo yani midka aan waxba haysanoo dhibaataysan dushaad saarataayo waad u kaalmaysaa weeyaan wa tuqri dayfa martidana waad soortaa oo dadka martidaana waad u roon tahay waad soortaa wey wa tuciinu calaa nawaa'ib alxaqi yani waxaad ugu kaalmaysaa wa tuciinu waad u kaalmaysaa calaa nawaa'ib alxaqi allihii xaqa ahaa nawaasisha uu keeno khalqiga uu ku ridaahi dhibaatooyinka dadka ku dhacaahi waad ugu kaalmaysaa weyaan qofka xanuunsan qofka faqri ku dhaco qofka maaragtay bale kale ay asiibto waad u kaalmaysaa weyaan marka intaasoo kale qabataa adoo kale marka magaalada kama baxo mar haddii marka aad waxaad uga baxaysaa ay dhib tahay lagu dhibay ba wuxuu leeyahay fa ana laka jaarun fa ana aniga jaarun midka ku ammaan gelinaya oo ku badbaadinaya ihi laka adiga anaa ku ilaalinaya jiwaarkayga iyo ammaankaygaad maka ku joogaysaa cid kugu xadgudbi kartana lama arka buuyi ee farjiclaabo wacbud rabbaka rabbigaaga caabud rabbigaaga caabud bibaladika beledkaaga ku caabud abubakar intaasuu maalik ku yidhi adoo kale ma baxo wanaaggaas baad samaysaa anaa ku ammaan geliyey mar hadduu quraysh inta u taga yidhaahdo ninkaas anuu jaarkayga yahay jiwaarkaygu ku jira ninku xadgudbi kara male maadaama nin sayida uu yahay sidaasuu marka ku yidhi wuxuu yidhi irjic laabo wacbud rabbaka bibaladi rabbigaagana magaaladaada ku caabud uma rajacaa labadoodu way soo noqdeen ilaa maka maka ayay usoo noqdeen abubakar safartii hijradii waa ka baaqday ninkan jiwaarkiisii ayuu ku soo noqday iyo badbaadadii ou ammaan geliyey weyaan aclana wuxuu muujiyey ibnu duqunna ninkaas ibnu duqunna layidhah malik ibnu duqunna yo fii qurayshin quraysh dhexdeeda wuxuu ka iclaaniyey oo muujiyey can jawaarihi liabi bakrin ammaangelinta uu ammaangeliyey abubakar ayuu muujiyey oo yidhi anigaa ammaangeliyey abubakar lamana taaban karo wey falam yunkiruu calayhi quraysh ma aynan ku radinin hadalkaa kuma inkirinoo kuma diidin wey waa ka aqbaleen hadduu yidhi abubakar anigaa jiwaar geliyey cidna cid ku xadgudbi karta lama arko waa ay aqbaleen falam yunkiruu calayhi ma aynan ku inkirina way ka aqbaleen weyaan walaakiin qaaluu markay jiwaarkiisii aqbaleen iyo ammaangelintii ayay hadal kale raacsadeenoo waxay yidhaahdeen walaakiinse qaaluu lahu maalik ibnu duqunnaba waxay ku yidhaahdeen mur abaa bakrin abubakr waxaad fartaa ood u sheegtaa falyacbud rabbahu fii daarihi walaa yastaclin falyacbud rabbahu rabbigiisa ha caabudo fii daarihi gurigiisa dhexdiisa ha ku caabudo daartiisa walaa yastaclin yuusan muujisanin cibaadadiis bannaanka soo dhiganin sababtu waa maxay fa innaa annagu naqshaa waxaan ka baqaynaa hadduu cibaadadiisa muujistaa oo bannaanka uu ku cibaadaysto an yaftina inuu fitneeyo nisaa'anaa haweenkeennii iyo abnaana abnaa'anaa inamadeennii wa dacafatanaa kuweenni dacafada ahaa taagta darra masaakiintii inuu naga wato fitnada waxay u jeedaan inay abubakar diinka inta arkaan isagoo cibaadaysanayo diinkiisii ay ku raacaan islaamkii ay galaan islaamnimadiibay fitno u arkaayaan mushrikiintii weyaan marka intaa keliyahan kaa codsanaynaa jiwaarkaada iyo ammaangelintaadana waan aqbalnaye gurigiisuun ha ku cibaadaysto xataa laa yaftatina annaasu ilaa dadka aynan ku fitnoobin weyaan falabia abu bakrin bidalika falabia wuu nagaaday abu bakrin bidalika arinkaa fatratan muddo ayuu ku joogay muddow marka xoogaa nagaaday uma banaa masjidan masjid buu dhistay bifinaa'i daarihi daartiisa ardaageeda yani daartiisa gurigiisa barxadeeda bannaanka uu leeyahay daydkii ayuu masjid ka dhistay weyaan markuu gurigiisii yani maarata ardaagiisii ou ka dhistay masjid wastaclana bisalaatihi wa qiraa'atihi wastaclana wou muujistay bisalaatii salaadiisii dadka ayaa arkayo qarsoodi kuma cibaadaysanaysa calan ayuu cibaadaystay wa qiraa'atihi akhrintiisana oo quraanka aanka akhrinayana kor buu u qaaday oo ma qarinin markii intaas ay dhacday fadakarahu ibnu duqunna bijiwaarihi yani sheekhu waa iska soo gaagaabinaya quraysh baa u timid markaasu waxay ku yidhaahdeen ninkii ballantii waa ka baxay markaasuu u yimid maalik ibni duqunnay u tageen ninkii aad ammaan geliso abubakara ballankii aad qaaday ood u sheegtay wuu ka baxay bay yidhahdeen yacni wuu muujistay maarata cibaadadiisii fadakarahu abubakar waxaa xusuusiyey ibnu duqunna maalik ibnu duqunna baa wuxuu xusuusiyey bijiwaarihi bal ammaangelintii uu ammaangeliyey iyu xusuusiye wuxuu yidhi sultaan aniga ku ammaangeliye ma aha waa sidee maxaad uga baxday hoos maxaa ilaahay rabbigaaga maxaa hoos ugu caabudi weysay oo cibaadadaada uga hirsatay weeyaan abubakar marka wuu ku radiye wuxuu yidhi faradda calayhi abubakrun jiwaarahu faradda wuu u celiyey calayhi ee calaa malik ibni duqunna abubakrin abubakar baa wuxuu u celiyey jiwaarahu ammaangelintiisii qaada buu ammaankaadii la laabo wa qaala markaasu abubakar wuxuu yidhi ardaa bijiwaari illaah alla ammaankiisa ammaangelinta rabbi ammaangeliyo baan ku raadi noqonaye adiga haddayba tahay cibaadadaada ha muujisanin cesho ammaankaadii la tag buu yidhi maalik ibnu duqunna markii intaas abubakar u tegey maadaama shalay uu ballan soo qaaday qorayshow dhexdeedii intuu ka istaagay buu yidhi yaa macshara qurayshin ina bna abi quxaafa ina quxaafo wiilkiisii ahaa wuxuu leeyahay qad radda calaya jiwaarii saasuu odhanaya waa ii soo celiyey ammaankii waa ii soo celiyey fashanukum bisaaxibikum idinka iyo saaxiibkiina iskakiin dhexbaxay wey waxa rabtaa ku sameeye aniga hadda wixii ka dambeeya mas-uulkama ihi hadalkaas ayuu ku yidhi wey abubakar markaa radi allahu canhu wa kaana abubakar wuxuu ahaa rajulan nin buu ahaa bakaa'a ay kaiira bukaai oohin badan aad u ooye buu ahaa laa yamliku aanan hananaynin caynayhi labadiisa indhood aanan hanan karaynin idaa qara'a alqur'aan markuu qur'aanka ahriyo markuu qur-aanka ilinta indhihiisa kama celin kare ilintiibaa ka daadanaysa wey qur-aanka siduu u ta'iiriyo ayuu maarata u ooyin jiray markuu ooyo qiraa'adiina uu ahrinayo yaa fayanqadifu calayhi yani fayanqadifu calayhi waxaa loo jeedaa fayatii calayhi wayasdaximu calayhi wy waxaa ku soo ganmaya meeshiisa abubakar oo isku soo ciriirinayo u imaanayahay nisaau lmushrikiina wa abnaa'uhum mushrikiinta haweenkoodii iyo inamadoodii ayaa abubakar xaggiisa intay yimaadaan bay soo dhoobtaan oo isciriiriyaan bay fiirsanayaan cibaadada abubakar ay fiirinayaan waa intii qurayshay ka baqi jirtay weyaan waxay diidanayd weeyaan wahum ayagoo wiilasha iyo maaragtay iyo maxaa layidhahda iyo dumarkuba yacjabuuna minhu abubakar la yaaban wayanduruuna ilayhi fiirinaya qiraa'ada oo akhrinaya iyo oohinta iyo ay la yaaban yihiin ayay dumarkii carruurta inta ku soo dhoobtaan ayay abubakar saa u eegi jireen weyaan fakaana almushrikuuna mushrikiintuna marka waxay ahaayeen yu'duunahu abubakar kuwa dhiba bay ahaayeen liajli dalika arrintaa darteed oo inay dadkaasi dumarka islaamaan ilmuhu islaamaan dadka caamatulnaas ay diinta qaataan daraaddeed diiddo ay diidayaan bay abubakar u dhibi jireen oo kula dagaalami jireen weyaan wa atnaa'u hadihi duruufi alqaasiyati alatii kaana yamuru biha rasuulu llahi sal alla alay wasalam wlmuslimuun xadaa maa afdaa ila islaami batalayni jaliilayni min abtaali qurayshin wuxuu shiikhuu leeyahay raximahullah wa atnaau hadihi duruufi duruuftaa iyo xaaladaas alqaasiyati adag allatii duruuftii kaana yamuru biha mid mara ou ahaa rasuululahi sal allahu alayh ali wasalam rasuulka alleh calayhi salaatu wasalaam iyo wlmuslimuuna muslimiintuba duruuftaa adag dhexdeeda markay lagu jiray yaa xadaa waxaa dhacay maa shay baa dhacay afdaa gaarsiiyo ilaa islaami batalayni jaliilayni laba geesi oo waaweyn islaamidooda ay islaamaan oo min abtaali qurayshin quraysh maarata geesiyadoodina ka mid ah wax gaarsiiyo ayaa dhacay weeyaan macnaha markii duruufta dhibka badan muslimiinta ay ku jiraan oo aan qof laga xishoonaya jirin ducafadii hore loo cadaabay nebigii la dhibay abubakar oo maaragtay garabkiisi midig aha la dhibay xaaladaa marka lagu jiro baa waxaa dhacday maa afdaa ilaa islaami batalayn laba nin oo geesiyaala islaamidoodii oo min abtaali qurayshin ah quraysh dadkooda geesiyaasha ay yiqiineen inay islaamaan islaamaanba ilaahay qadaray subxaana wa tacaala taalama istaraaxa waxaa dheeraaday oo aad u dheeraa istaraaxa intay raaxaysteen almuslimuuna muslimiintii taxta dilli quwatihimaa labadaa geesi oo soo islaamay awooddooda hooska ay leedahay hoosteeda intay ku istareexeen ayaa badan weeyaan yani waxa weeyaan labadaannin markay soo islaameen muslimiintii raaxay heleen cadaabkii waa ka yaraaday iyo dhibaatadii loo geysanayay waa ay ka yaraatay saasuu ujeedaa wey labadaa geesi waa kuwe wahumaa labadaasi xamzatu bnu cabdiilmualibi camu rasuuli illaahi sal allah aleh wasalam kan koobaad waxa weeye waa xamzatu bnu cabdiilmualib xamzo oo ina cabdilmualiba oo camu rasuuli illaahi sal alla aleh wasalam rasuulka alla adeerkii ah baa soo islaamay ka labaadna wa cumaru bnu lkhaaabi radia allaahu canhuma ilahay labadoodaba ha ka raadi noqdee ka labaadna waa cumar ibnu khaaab wy xamse iyo cumar ilaahay ha ka raadi noqdee labadoodaas baa soo islaameen waa laba geesi qurayshna ay taqaano dad xoog la ah oo ay ictibaar iyo qadarin ay siiso weeyaan marka mid walbaba waqtiguu soo islaamay iyo xamsa bni cabdilmualib islaamadiisii sababta uu ku soo islaamay ayuu cunwaankan musanifka noogu sheegaya ama islaamu xamza xamse islaamnimadiisii oo diinka islaamka uu soo galay fa sababuhu sababka inuu islaamo keenay waxa weeye ana abaa jahlin yani sababkiisi waxaa la yidhaahdaa wa anafa xoogaa oo waxaa qaaday nabiga calayhi salaatu wasalaam oo wiilkiisiiya oo la dhibayo xanaaq uu ka xanaaqsan yahay daraaddeed dhibka ay gaalada u geysatay daraaddeed unbuu usoo islaamay ilaahayna subxaanah wa tacaala ayadoo sabab uga dhigayo islaamnimadiina ilaahay markaasuu qalbigiisa ku ishraaciye weeyaan fasababuhu sababkiisu wuxuu ahaa islaamnimadiisu ana abaa jahlin ninka abu jahl la yidhaahda baa mara yowman maalin wuxuu soo maray birasuuli illahi sal ly wasalam rasuulka alla ayuu soo maray salawaat ullahi wasalaamu calayh wahuwa rasuulkuna cinda safa buurta safa la yidhaahda agteeda uu yahay fanaala minhu waadaahu wuu gaaray yani waana dhibay wey macnaha xumaanuu la gaaray ama cay ha noqoto ama gacan ha noqoto dhibba u geysto weyaan fanaala minhu waa uu gaaray waadaahu waana uu dhibay wayuqaalu waxaa la yidhaahdaayoo kale carabka keliya maahayne inahu darabahu bixajarin fii ra'sihi fashaja inahu yani ninka le abu jahl darabahu nabiguu garaacay calayhi salaatu wasalaam bixajarin dhagax buu ku dhuftay fii ra'sihi madaxiisabuu kaga dhuftay kolkaasuu fashajahu nabiga uu madaxa ka daqray daqar madaxa ku dhacay shajaajka wixii madaxa iyo intaa ku dhacaa shaj la yidhaahdaa loo isticmaala meelaha kale junxi iyo loo isticmaala wixii ku dhaco fashajahu markaasuu daqray oo madaxu ka daqray wanasafa minhu nebigana waxaa ka daatay addamu dhiig ayaa ka soo daatay madaxiisii weeye uma insarafa abujahl markuu intaa geystay waa uu iska tegay ilaa naadi qurayshin quraysh naadigeeday ku shiri jirta ayuu tegey meesha ku shiri jireen oo cinda alkacbati kacbada agteeda ayuu tegey abu jahal markuu nabiga dhibka usoo geystay iyo isagoo raaxaysanaya wuxuu aaday odayaashii quraysh buu la fadhiistay halkaasuu aaday wa jalasa macahum waana uu la fadhiistay marka markuu ficilka nabiga ku samaynayey gabar baa arkaysay oo jaariyad ah oo addoon ah oo ninka lidha cabdulaahi bni judcaan addoontiisii ah mawlaadkiisii ah ayaa arkaysay markuu abujahl nabiga dhibaatada u geysanayay haweentaasaa marka xamso soo marayoo ugaar ka yimid ayuu aragtay markaas u sheegtay arrintan nabiga dhibaatada loo geysta u sheegtay weyaan wuxuu leeyahay marka shiikha wa kaanat mawlaatun licabdillaahi bni judcaan ninka cabdulaahi bni judcaan la yidhaahdo gabar addoontiisii ahayd yaa tanduru waxay ahayd mid eegto fiirisaahi maa xadaa wixii dhacay min maskanin laha guri ay leedahay oo cala safa buurta safa korkeeda ku yiilay ayay ka arkaysa wixii dhacay oo abu jahl uu nebigu ku sameeyey wa bacda qaliilin in yar dabadeed baaqbala xamsat bni cabdiilmutalib ayaa yimid min asaydi ugaarsigiisii buu ka yimid oo soo ugaarsanayay macnaha xaggeedii buu soo aadaa xarabka xaggiisuu soo aaday mutawashaxan ay mutaqallidan isagoo garwaxsan qawsahu qaansadiisi isagoo ay garwaxaysantah garabka u suran tahay ayuu yimid markuu halka soo qaabilay baa gabadhii aragtay faahbaratu gabadhii waxay u sheegtay alkhabara qisadii dhacda warkii dhacay bay u sheegtayo waxay ku tidhi yacni abujahl baa muxamed u yimid waa garaacay ama waa caayay dhibkaasu u geystay markaasuu saasuu qisadii dhacday bay uga warrantay weeyaan fa ahbaratu gabadhii waxay u sheegtay xamza alkhabara warkii dhacay bay u sheegtay xamse marka nebigii ma raadinin mana doonine durbadiiba abujahl u raadsada markii warka loo sheegay fakharaja xamzatu xamse ayaa baxay yascaa isagoo mid degdegaya ah xataa qaama cala abi jahlin abijahl oo duqoydii la fadhiyo ilaa uu dul istaago korkiisa u istaago waqaala markaasu wuxuu ku yidhi yaa musfira istihi tashtumu bna akhii wa calaa diini hadalkaasuu ku yidhi waa cay yaa musfira istihi alistu dabadaa la yidhahda istigu waa dabada kan dabadiisa ay foorinayso midka dabadiisa ay foorisow tashtumu miyaad cayni ibna ahi walaalkay wiilkiisa miyaad caynaysaa buu yidhi wa ana aniguna calaa diinihi diintiisa aan ku suganaho aan muslim ahay marka ma uunan islaamin laakiin ninkaanu ku xumaynaya kelimadaas marka musfira istihi wuxuu u qarinaya asalka waxaa layidhahdaa waa daraadka qofka layidhahda lagu magacaabo qofka dhuusada badan bay dhahaan daraad baa layidhahdaa waxayna ku jeedaan bay leeyihin qofka fulayga ah waa dhuuso badan yahin fulay dhuusa buweyn soolama dhaho soomaali sooma tirahda yani kaasoo kale wey yani fulay baa tahay buu u qarinaya yaa musfura istihida waa kaagan fulayga ohow oo kaleeto buu u qarinaya wey marka hadalkaasuu ku yidhi ma walaalkaybaad cayni anoo diintiisa ku sugan wey uma darabahu bilqawsi markaasuu qaansadii oo watay ayuu abujahal ku garaacay xamza fashajahu wuu daqray madaxuu ka daqray isagana shajatan munkara yacni daqar la inkiro oo aad u xun ayuu isagana madaxa uga geystay weyaan markii uu abujahal uu daqarada ku dhuftay ila abujahal wuxuu ka yahay waa banu makhsuum ayuu qabiiladiisa la yidhaahdaa xamsana eh, waxa waa banu haashim wey markaasaa labadii qabiilo wixii ka joogay baa marka dagaal u istaageen inay dagaalamaan yani u istaageen fataara alxayaani labadii qabiilo ayaa maaragtay kacay oo qoloba qolada kale inay la dagaalanto qolana abujahli difaacayaan qolana waxay difaacaysaa xamsa labadii qabiil baa marka istaagay inay dagaalamaan wey waa kuwa labadaa qabiil waa banu mahsuumin wa banu haashim banu mahsuum waa qabiiladii oo maaragtay abujahl banu haashimna waa qoyskii oo maaragtay xamse uu ka dhashay weeyaan fa qaala abu jahl markuu arkay inay labadii qabiil inay dirir rabaan abu jahl baa hadlo wuxuu yidhi dacuu abaa camaara ay xamata xamsat ibni cabdilmualib kunyadiisa abu camaara la yidhaahdaa abu camaara faraha ka qaada buu yidhi daaya fa innii aniga sababtu waan caayey ibna akhiihi sababtu waan caayay ibna akhiihi walaalkii wiilkiisaan caayay oo muxamada ah, sabban qabiixan cay xun baan caayay marka saa darteed kiira qaadaye dhaafa wiilkiisa u canaaqaye waxba ha taabaninaya la dagaalami buu yidhi waa oday dadkii kala celiyey ayuu abujahl iska dhigaya marka wuxuu noo sheegay islaamnimadaba sababka uu ku soo islaamayba inay ahayd yani casabiya inay ahayd iyo xanaaq uu maaragtay u carooday yani qabyaalo darteed oo nebiga wiilkiisii oo maarata adeerka u ah nabiyulahi moxamed oo u caroonay wa kaana islaamu xamzata xamze islaamnimadiisu waxay ahayd anafatan ay xamiyatan wa casabiya yani anafada la yidhaahdaa waxaa la yidhaahdaa waa eh, qabyaalad oo kale ayuu u xanaaqay weyan qabiilnima qaaday waxaad moodaa buu leeyahay shiikhu kaana lisaana carabkii xamse carabkiisii waxaabaad moodaa qad sabaqa ilayhi ay ila lislaami qad sabaqa inuu ka hormaray ilayhi ila lislaami islaamnimadii inay uga hormartay duuna qasdin isagoonan u qasdin inay carabkiisa ka hormaray waana calaa diinihi markuu leeyahay yani xamaasadii iyo maaragtay kuraylkii baa ka batay qasad oo islaamnimadii uu qasday iyadoonan jirin ba carabka kaga dhacay inuu muslim yahay ayuu sheegtay weyaan uma markuu carabka intaas ka sheegay oo carabkiisii ka hormaray waana calaa diini uu yidhi baa sharax allahu sadrahu lilislaam allah baa marka subxaana wa tacaala sharaxa waasiciyey sharax allaahu alla wuu waasiciyey sadrahu qalbigiisaba wuxuu u waasiciyey lilislaami islaamnimadii buu waasiciyey ilahay baa markiiba khayrkii la doonay islaamnimadii siday ahayd buu u qaatay wa kaana xamse wuxuu ahaa acaza fatan yacni wiil dhallinyaro ah kan ugu sharafta badan dhallinyarada midka ugu sharafta badan buu ahaa acaza fatan shaab midka ugu sharafta badan fii qurayshin quraysh dhexdeeda ku sugan ayuu ahaa nin dhallinyaro ahoo casiis ahoo qiimo lahoo awood leh ayuu ahaa wa aqwaahum midka ugu xooga badanuu ahaa shakiimatan yacni waxaa la yidhaahdaa dulmiga diidadiisa qofka uu diido ulmi inuusan aqbalinna shakiimadu waa taawi inaadan ulmi aqbalin yani wuxuu ahaa midka ugu xooga badan ugu adadayga badan buu ahaa wey ashakiimatu xagga markay ay maaratay fasiraan waxaa la yidhahdaa wa quwat lqalbi baa la yidhahda qalbiga waa iyo walintisaaru min aulmi qofka ku dulmiyo ood ka aargudato ayaa la yidhahda markaad tidhahdo fulaanun shadiidu shakiima hebel yani waa nin qalbigiisu adag yahayoo dulmiga aanan aqbalin hadii la dulmiyona ka aarguto bimacnaa waxa weye waa anifun abiyun oo kale weeyaan waa nin aan marna dulmi aqbalin waa abi baa la leeyahay abiyun weeyaan midaanan marna dulmiga aqbalaynin wey waaqwaahum wuxuu ahaa midkooda ugu xooga badan shakiimatan xagga dulmidiidnimada dulmiga uusan marna aqbalaynin ayuu maaragtay mid ku xoog badan buu ahaa xataa summiya ilaa lagu magacaabo asadullah allah asadkiisii libaaxii alla subxaana wa uu soo diray ilaa lagu magacaabo oo ilaahay diintiisa ugargaarideedu asad ku yahay wey diinka alla ugargaarkiisa waa asad ku yahay aslama wuu soo islaamay fii dilxija bisha dilxijo la yidhaahda buu soo islaamay sanati sittin min annubuwa markii nebiga la soo diray laga soo bilaabo sanadkiisii lixaad ayuu soo islaamay markii lix sano islaamnimadu ay socotay dabadeed ayuu xamse soo islaamay weyaan marka islaamnimadii xamsa shiikhuba uu nooga soo warramay cumar islaamnimadiisibu haddana noo sheegay islaamu cumari radi allaahu canhu cumar islaamidiisa uu islaamay allaha ka raadi noqdee buu shiikhu nooga warramaya wabacda alaaati ayaamin min islaami xamsata aslama cumar bnu lkhaaabi radi allahu canhu wuxuu leeyy wabacda alaaati ayaamin saddex maalmood dabadeed oo min islaami xamsata xamse markuu soo islaamay saddex maalmood kadib yaa aslama uu soo islaamay cumar bnu lkhaaabi radi allahu canhu cumar bnu khaaabna saddex maalmood kadib buu soo islaamay yacni waa isku xigeen maalintuu xamse soo islaamay saddex maalmood kabacdina cumar baa soo islaamay saas u jeedaa wey wa kaana min ashadd nnaasi qaswatan cala lmuslimiina qabla islaamihim wa kaana cumar wuxuu ahaa min ashadd naasi dadka midka ugu darnaashaha badan qaswatan ad adayga cala almuslimiina muslimiinta lagu adadkaado kuwa ugu adayga badan ayuu ka mid ahaa weeyaan qabla islaamihi intuusan soo islaamin ka hor waan soo marnay yani maarata haweentii uu cadaabi jiray oo diinkaada ka laaba dhihi jiray markuu garaacana soo u dilaayo uu dhihi jiray wallaahi kaa tegi maayo ilaamatan ilaa sa'aamatan inaan daalo mooye si kale ku dayn maayo buu dhihi jira markuu nooga soo u garaacayo ayuu ka tegi jiray markuu daalo dhibkaasu muslimiinta u geysan jiray marka intuusan soo islaamin nin muslimiinta ku ad adag oo aad u dhiba ayuu cumar ahaa wa fii laylatin habeen oo habeenada ka midihi yuu samica siran si sir ahaana wuxuu u maqlay bacda aayaati alqur'aan qur aayadihiisa qaar kamidihii ayuu maqlay wa rasuululahi sal allahu alayh ali wasalam rasuulka allana salawaat ullahi wasalaamu calayhi yusalli uu tukanayo cinda alkacbati kacbada agteeda uu ku tukanayo nebigoo kacbada agteeda ku tukanayo qur-aankii ayuu habeen habeenada kamidihii ayuu dhagaystay cumaraa dhagaystay qiraa'adii weyaan fawaqaca fii qalbihi cumar qalbigiisii waxaa ku dhacay markiiba annahu qur'aankan oo nabiyulaahi maxamed akhrinayo xaqun inuu xaq yahay baa qalbigiisii ku dhacay walaakinahu cumarse baqiya wuu haray wuu baaqi noqday calaa cinaadihi cinaadkiisii iyo madaxadeegiisii ayuu ku baaqi noqday xataa kharaja yowman ilaa maalin uu soo baxo mutawashixan sayfahu isagoo ay mutaqallidan sayfahu isagoo oo seeftiisa garabka soo surtay oo garwaxsaday uu soo baxay yuriidu doonayo an yaqtula nabiya sal allahu caleh wasalam nabigaanba soo dilayaabuu leeyahy seeftiisuu soo qaatay maxamed baaba maanta kasoo takhallusaya waan dilayaabuu leey asagoo soo wuxuu u socdaa seeftiisii usoo qaatay inuu nebigu ku dilo falaqiyahu cumar waxaa la kulmay rajulun nin baa la kulmay ninkaas waxay ku sheegeen kutubta siyarka nucaym ibni cabdilaahi annaxaam alcadawi baa la yidhaahdaa nucaym ibni cabdilaahi ninka la yidhaahda baa la kulmay oo bani cadiyi ka mid ahoo qaraabadiisa ahbo cumar qaraabadiisii ahaa ayuu la kulmay ninkaasaa la kulmay faqaala markaasuu cumar wuxuu ku yidhi ninkii nucaym ibni cabdilaahi baa odhanay ayna tacmadu ya cumar halkeebaa ujeedaa aad u qasdaysa u socotaa buu yidhi xaggee u socotaa buu yidhi qaala cumar wuxuu yidhi uriidu an aqtula muxamadan muxamed inaan soo dilo ayaan doonayaa saasaan u socdaa buu yidhi maqsad kalemadihii muxamedaan rabaa maanta inaan dilo qaala marka ninkiibaa wuxuu ku yidhi nucayn baa wuxuu ku yidhi kayfa ta'manu min bani haashim wa min bani zuhra waqad qatalta muxamadan kayfa sideebaad ta'manu aad kaga ammaan heli min bani haashimin reer bani haashim wa min bani zuhra reer bani zuhra see baad uga aamin noqonaysaa yani nabiga aabbihii iyo abtirkiisii iyo hooyadii abtirkeeda dadkii aan qabaa'ilka u ka dhashay ree aabbe iyo ree hooyo see uga aamin noqonaysaa weeyaan waqad qatalta adigoo dilay muxamadan muxamed aad disho haddaa muxamed disho seebaad ammaan ku heli labadaa qaala cumar wuxuu ku yidhi ninkiibuu la hadlaya nucaym uu hadalka u jeediy wuxuu ku yidhi maa araaka ilaa qad sabawta adiga maba ku arka buu leeyahay maa araaka ku arki maayo ilaa qad sabawta inaad iilatay oo diinteenni diintii aabbayaashii inaad ka baxdo maxamed raacday mooye wax kale kuu arki maayo buu leeyahay yacni waaba nin waxaa tahay jeestay maxamed raacay qaala markaasu wuxuu ku yidhi afalaa <laughs> maxamedaa u socotaa buu yidhi wax ka yaab badan makuu sheegaa buu yidhi maxamed iska da aadistiise dilkiisa dhibaa kala kulmiye wax ka yaab badan ma ku tusaa buu yidhi afala adulluka ma ku tusaa cala alcajabi wax la yaab leh yaa cumaru cumarow ma ku tusaa haa i tus wey markaasuu yidhi ina ukhtaka walaasha wakhatanaka seediga qad sabawaa way iisheenoo maxameday raaceeno diintii odayaashii bay ka leexdeen adna maxamedaa raadinay walaashaa iyo ninkeedii oo seedigaayaba waxa waaye maxamed bay raaceen maxaa maxamed ka raadinaysaa buu leeyay durbadiiba intuu iskala fireeyo nebiga ka soo jeestay ayuu walaashii iyo ninkeedii marka aaday halkaas u leexday cumar famasha hatanka asal ahaan waxaa layidhahdaa waa yani dadka oo ka yimaado min qibal ilmara baa layidhahda hatanka yani waxaa la yidhaahdaa maxaa la yidhaahdaa walaashaa ninka qabo soo seedigii maaha seediga khatanka waa la yidhaahdaa xaaskaada aabbaheed waxaa la yidhahdaa khatanka oo sodoga ah khatan intaba waa la yidhahdaa weya famashaa cumar wuu socday muqdaban asagoo mid la caro ah ama muqdiban asagoo mid caraysan ihi ayuu tegey xataa ataahumaa walaashii iyo seedigii ilaa uu uga tago labadoodii wa cindahumaa labadoodaas waxaa la joogo waa nin iyo xaaskii weyn waxaa la joogay khabaab ibnularatti saxaabiga khabaab ibni aratiba layidhaha ayaa la joogo oo yuqri'uhumaa akhrisiinayo oo barayo saxiifatan warqad oo fiiha dhexdeeda uu ku sugan yahay taaha ay suuratu taaha suuratu taaha warqaday ku qoran tahay ayuu u akhrinaya oo qur'aankiibuu baraya khabaab ibnu aratiba ninka iyo xaaskiisa oo cumar seedigii iyo walaashiiya ayuu baraya weyaan falamaa samica khabaab markuu maqlay xasa cumara yani ay jalabata cumara cumar shanqartiisii markuu maqlay cumar iridda garaacayo markuu ou maqlay khabaab waay tawaara fi lbeyti guriga ayuu ku dhuuntay meel gurigii kamida ayuu isku qariyey waa ka dhuuntay cumaru ka dhuumanaya maxaa yeelay labadaan qaraabay leeyihiin laakiin khabaab qaraabo lamaaha inuu dilaa suuragal ah. waana mucallimkii labadaa nin maaragtay diinka barayey wey waa uu dhuuntay gurigii meel kamida buu ku dhuuntay wa ukhtu cumara cumar walaashiina waxay qarisay asaxiifata warqadii suuratu taaha ay ku qornayd ayay ayadana asturtay oo meel wanaagsan bay ku qarisay sidoosan cumar u arag falamaa dakhala cumar markuu gurigii soo galay qaala wuxuu ku yidhi maa haadihi alhaynamatu allatii samictuhaa cindakum maa haadihi waa maxay midani alhaynamatu oo nuxnuxda ah weyaan allatii samictuhaa cindakum agtiinna aan ka maqlaayo alhaynama waxaa la yidhahdaa alsawt alkhafiyu baa la yidhahdaa markaad yani sidaas hadday haynama fulaanun idaa akhfa kalaamahu baa ladhaha markuu hadalkiisa qariyo yaa layidhahda haynama hebel yani hoos buu u hadlayo waa nuxnuxdaa hoose baa la yidhahdaa wey hadalkaan hoos hoosoon maqlaya waa maxay ood hoos ugu hadlaysaan ayuu cumar weydiiyey faqaala markaas waxay yidhaahdeen waa cumar walaashii iyo ninkeedii oo waxadlay khabaad waa dhuuntay khabaab khabaab waa dhuuntay oo la arki maayo labadoodii baa waxay yidhaahdeen maa cadaa xadiian taxadaanaahu wax kale ma ahe waa sheeko annaga aan sheekaysanayna labadayda aan sheekaysanaynay wax gudubsan ma aha maa caddaa wax tallaabay ma aha wax gudubsan ma aha xadiian sheeko oo taxadaanaahu aan ku sheekaysanaynay wax kale ma ahe waa sheekadeennii wey taxadaanaahu baynana dhexdeenna aan ka sheekaysanaynay qaala markaasu cumar wuxuu yidhi falacallakuma qad sabawtuma waxaa la arkaa inaad muxamed raacdeenood iilateen saabi waxay dhihi jireen qofka diinta quraysh diido ayay saabi dhihi jireen sabaa fulanun hadduu islaamka qaato tawxiidka uu qaato waa leexda bay dhihi jireen falacalakumaa waxaa la arkaa labadiinna qad sabawtumaa inaad leexateenoo muxamed aad raacdeenoo diina aabaa'ikum aad ka tagteen aabbayaashiina diintooda aad ka tagteen faqaala khatanuhu sheedigiis cumar sheedigii ayaa wuxuu ku yidhi ara'ayta in kaana alxaqu fii hayri diinika ara'ayta bal ii waran cumarow in kaana alxaqu xaqii haddii uu yahay fii hayri diinika diintaada waxaan ahayn haddii uu xaq iyo shirkiga aad ku jirto waxaan ahayn haddii uu xaq yahay yani ataquulu dalika wey masaasaad odhanaysaa oo waxaa leedahay yani waad iilateen miyaadna odhanaysaa diinkaada waxaan ahayn hadduu xaq noqdoon xaqii raacno miyaa hadalkaa ugu oran markii uu hadalka afkiisa ka soo baxay fawasaba cumaru calaa khatanihi wuu booday cumarow wuxuu ku booday calaa khatanihi ninkii seedigiis ahaa seedigiibuu ku booday fawaiahu wad'an shadiida waa ku istaagay wadcan istaagid oo shadiidan daran ayuu ku istaagay dhulka intuu dhigtay ayuu ku istaagay weeyaan ta qaaday buu ninku ku booday ayuu dhulka dhigtay weeyaan fa jaa'at ukhtuhu walaashii baa u timid markaasay farafacadhu umar kor yeeshay oy qaaday can zawjiha ninkeedii ayay ka soo qaaday ninkii dhulku yaalla cumara ku kor fadhi waa la dilaya markaasay inta soo qabatay bay ka qaaday ninkeedii ka kor yeeshay markaasuu fa nafaxahaa iyadana uu ku dhuftay nafxatan dhufasho ayuu biyadihi gacantiisa ku dhuftay gabadhiiba markay qaadday ay jiidaysay ayuu maarata gacantiisii yani maarata ku garaacu ku dhuftay markaas fadamiya wajhuha wejigeedii baa markaas yani maaragtay dhiig uu ka yimid yani gacantii uu ku dhuftay baa wejigii dilaacay wa qaalat markaas waxay tiri gabadhii oo walaashii ahayd wahiya adbaa ayadoo mid caraysan ihibay waxay tidhi yaa cumaru cumarow in kaana alxaqu fii hayri diinik haddii uu xaqii yahay fii hayri diinika diinkaada waxaan ahayn hadduu xaqii noqdo heewey yani tanfaxunii nafxatan tadribunii darban shadiida tadribunii biyadik gacantaada miyaad igu garaacaysa waa idinaysaa miyaabay tii haddaan anigu waxaan yani adiga aanan diinkaadii ahayn oo xaqa aan raaco miyaad idinaysaa wey markaasay iclaansatay ila way xanaagsantahe ashhadu an laa ilaaha ila allah waashhadu anna muxamadan rasuulu bay tii ashhadu waxaan qiraya an laa ilaaha ilaa macbuuda bixaqin macbuud xaq lagu caabuda inuusan jirin ila allahu alla mooye axad kaloo xaq lagu caabuda inuusan jirin waashhadu waxaan qiraya ana muxamada nabi muxamedna rasuulullaahi alla rasuulkiisa inuu yahay baan qirayaabay cumar markii intaa uu maqlay oo ayagana inuu ka celiyo yani e, diinta islaamka uu ka reebo uu ku guulaysan waayey ou ka quustay ayuu walaashii dhiigga ka daatana uu arkay seedigiina waxa uu ku sameeyey uu markaa ka shallaayey tiiba marka shiikhu noo sheegay waya'isa cumaru cumar wuu quustay oo inuu wuxuu ka quustay soo celiyo walaashii iyo ninkeedii inuu maaragtay islaamnimadii ka celiyabuu ka quustay oo usuu suroobi weyey wanadima wuuna shallaayey markii uu arkay waxa maaragtay walaashii dhiigga uu ka daadiyey oo ku dhacay uu arkay iyo wixii uu sameeyey ayuu ka shallaayey wastaxya seedigii inuu dhibkaa u geystana uu ka xishooday weeyaan wa markaas wuxuu ku yidhi xoogaa intuu isdejiyey ay wuxuu ku yidhi acuunii alkitaab aladii cindakum faaqra'uhu acuunii isiiyo ii dhiiba alkitaaba kitaabka isiiya alladii cindakum agtiinna ahaa faaqra'ahu aan ahriya ii dhiiba buu yidhi waxaa haysataan bal aan arka ii keen faqaalat ukhtuhu cumar walaashii baa waxay ku tidhi innaka tii rijsi baa tahay yani kitaabkaana ma qabto oo ma taabto ila almutaharuuna dad daahira mooye cid kale ma taabata bay tii qum faktasil haddaa rabto inaan kitaabka ku siiyo orodoo istaago soo qubaysa bay tii horta nijaasada iska soo dhaq faqaama cumar warkii waa yeelay waa dabcayay fakhtasala wuu istaagay waa soo qubaystay uma ahada alkitaaba kitaabkii bay siiyeen markaasuu kitaabkii qaatay faqara'ahu markaasuu kelimada markuu arkay faqaala wuxuu yidhi asmaaun tayibatun taahira magacyo weeye haadiga asmaaun tani waa magacyo tayibatun eewan wanaagsan taahiratun taahira uma qara'a markaasu wuxuu akhriyey taaha suuratu taaha buu barayay khabaab tiibuu marka u ahriyey oo warqadda ku qornayd suuratu taaha buu akhriyey xata intaha ilaa uu ka gaaro yani maarata yani uu ka gaaro ilaa qowlihi tacaala ilaahay hadalkiisii ilaa uu ka gaaro ahayd suuratu taaha bilowgeeda ilaa uu ka soo gaaro inanii ana allahu laa ilaaha ilaa ana facbudnii waaqim salaata lidikri ilaa aayaddaa uu ka gaaro ayuu akhrinayay suuratu taahu ka soo bilaaba taaha maa anzalna calayka alqur'aana litashqa ilaa tadkiratan liman yakhsha ilaa uu ka soo gaaro inanii ana allah inanii anigu ana allaahu aniga weeye macbuudka allah la yidhaahdo allah odhanay laa ilaaha ilaa macbuuda bixaqin axad xaq lagu caabudo cibaadadiisu xaq tahay ma jirto ilaa ana aniga mooye allah baa oran ee facbudnii aniga iyo caabuda keliga cibaadada igu gooni yeela waaqim salaata salaadiina oog facbudnii aniga iyo caabud wey yani nabiga lala hadlaya waaqim salaata salaadana oog liajli dikrii xusuusashadayda darteed aniga aad xusto ood xusuustaa daraaddeedna salaaddii u oog baa leeyi aayadahaas markuu ahriyay ilaa aayaddaas laga soo gaaro waa aayadda afar tobnaade faqaala wuxuu yidhi cumar maa axsana hada alkalaama waakrama maa axsana maxaa wanaag badiyey yani maa axsana wanaag badana yani waa tacajubkii wey ma afcala iyo afcil bihi waad garanaysaa naxwada ficlu tacajubka awsaantiisii wey ma axsana yani ayu shayin axsana waxa weeye maxaa wanaag badiyey hada alkalaam waakrama maxaa wanaag badiyey weeyaan karaamo badiyo sharaf badiyey qur-aankan sharaftiisa ma axsana hada alkalaam kalaamkan maxaa ka wanaag badan wax ka wanaag badan ma jiro wa akramahu kana karaamo badan weya dulluunii calaa muxamadin buu marka waa inuu islaamuu raba marka dulluunii itusa calaa muxamadin muxamed itusa yacni wuxuu rabay hadaayo wuxuu u baxay inuu nabiga dilo u soo baxay nabiga ayaa hore ilaahay ugu baryay sida uu shiikhu noo keeni doono inuu cumar ibnu khataab iyo abujahl labadaas midkood inuu diintiisa ku xoojiyo kii ilaahay loo jacayl badan yahay ayuu nebigu horay ugu duceeyey ducadii baa marka ilaahay u aqbalay wuxuu u soo baxay inuu nebiga dilo maantana markii walaashii iyo uu la kulmay iyo ninkeedii wuxuu diyaar u yahay inuu nebiga u tago uu soo islaamo weya dulluunii calaa muxamadin muxamed itusa buu yidhi meesha uu joogo wakharaja khabaabu khabaab intaas warka waa maqlaya waxa socdo meeluu ku dhuuntay markuu arkay ninkii inuu markii islaamkii diyaar u yahay ayuu uu aamin yahay buu soo baxay wey fakharaja wuu soo baxay khabaabu khabaab ibn arat baa soo baxay wa qaala markaasu wuxuu yidhi abshir yaa cumar cumaroo bishaarayso fa innii aniga arju waxaan rajaynayaa an takuuna inay ahaato dacwatu rasuuli sal allahu calayh wasalam nebiga baryadiisii laka adiga uu kuu baryey inay kuu ahaatay oo leylat alkhamiisi habeenkii khamiista ahayd nebiga ilaahay uu kuu baryey inay kuu ahaatay oo rabbi kuu aqbalay wakaana wuxuu ahaa buu yidhi arrinkuba qad daca nabiyu sal allahu calayh wasalam nabiga calayhi salaatu wasalaam mid allaah baryey tilka leylata habeenkaas mid ilaahay barye buu ahaa ou yidhi waa habeenka khamiista oo qabaab sheegayo wey khamiistii lasoo dhaafay ayuu ilaahay baryey markaasuu nebigu wuxuu yidhi allahuma aciza alislaama biaxabi rajulayni ilayka bicumar bni lkhaaabi aw biabi jahl yani wuxuu yidhi allahuma ya allahuma allahayow aciza alislaama islaamka yani xooji oo ciseeyo sharaf u yeel biaxabi rajulayni labada nin kii laguugu jacayl badan yahay ilayka adiga agtaada midkaad jacayl badan tahay allow ku xooji labada nin waa kuwa bicumara bni lkhaaabi cumar bni lkhataab w babi jahlin ibni hishaamin ama abu oo maaragta haddii maanta islaamnimada ay qaataan yani islaamkii ou muuqanayo ou maaragta daahirayo weyaan marka labadoodu kii aad jacayl badan tahay adiga laguu jacayl badan yahay rabbiyow islaamnimada ku xoojiyo muslim ka dhig ayuu nebigu baryey hadda marka waxaa muuqata labadooda fa kaana axabuhumaa ila allahi cumar bnu radi allahu canhu cumar bnu khaaab baa wuxuu ahaa midkuu ilaahay jecel yahay maxaa yeelay ilaahay waa islaamiyey abujahlna kufrigii iyo shirkigii ayuu ku dhintay weyaan fakharaja markaasu wuxuu yidhi uma dakara lahu khabaabu khabaab ayaa wuxuu cumar u sheegay uma dakara khabaab khabaabu khabaab baa wuxuu sheegay lahu ay licumara cumar wuxuu u sheegay ana rasuula allahi sal alla alay wasalam rasuulka alleh fii daari larqam allatii fii asli safa daarta arqam ibna abilarqam gurigiisa inuu nebigu joogo daartaasoo fii asli safa safa hoosteeda ku taallo buurta safa hoosteeda ku taallo ayuu nebigu joogaa buu yidhi fakharaja cumaru cumar waa uu soo baxay xataa ata daar ilaa uu daartii daar alarqam uu yimaado markuu yimidna wa daraba albaaba albaabkii buu gargaraacay markii uu garaacay fa atalla rajulun nin ayaa u soo dhowaaday min sariiri lbaabi ay min khilali lbaabi iridda meesheeda jeexan yani markii la furo albaabka markii la furaa meesha yartao ay gidaarka iska haysato daloolkaas yarkaa ayaa nin intuu u soo dhowaaday buu ka fiiriyey sariirta taasaa loo jeeda khilalbaab baa la yidhahdaa atalladana markaad tidhahdo atalla calayhi aydanaa waqaru baa la yidhahdaa ma u soo dhowaado ninbaa albaabkii iriddiibu u soo dhowaaday markaasuu meesha ka eegay meesha jeexan buu ka fiiriyey markuu fiiriyey fara'aahu cumar buu arkay mutawashixan isaga oo yani mutaqallid ahoo garabkiisa gashsaday garwaxsaday asayfa sayftiisa garabka u suran tahay ayuu arkay faahbara rasuul اllahi sal اla alي wasalam ninkii saxaabiga ah oo darishada ka fiiriyey ila gurigan waa guriga ku dhuumanayeenoo maarata ku cibaadaysanayeeno gaalada ay yani kaga gabanayeen wey markii cumaroo la yaqaano cadaawadiisii oo meesha taagan yihi arkeen ninkii uu arkay durbadiiba faahbara wuxuu u sheegay saxaabigii rasuul اllahi sal اla alي wasalam buu warkii u sheegay markaasaa wastajmaca alqawmu asi darteed ay baqayaan ayay raggii dhammaa soo uruureen isku yimaadeen saxaabadiiyo dhammeeshii joogto isku yimaadeen xamzo muslimahaa meesha ku dhex jiro fa qaala xamzatuba wuxuu ku yidhi maa lakum maxaa idinku dhaca waa idinki waa idinka soo uruuro meel iskugu yimide waa maxay xaalkiinna buu yidhi qaaluu waxay dhaheen cumar war cumara bannaanka taagan oo irida gargaraacay faqaala markaasuu yidhi cumaru oo ma cumara iridda jooga haa haa cumara taagan wey wuxuu yidhi waftaxuu lahu lbaaba hadduu cumar yahay albaabka u furu yidhi daay siida albaabka u fura fain kaana yuriidu lkhayra cumar hadduu khayrdoon yahay fain kaana hadduu cumar yahay yuriidu mid doonaya alkhayra badalnaahu khayrkii baan siinaynaa lahu cumar khayr hadduu doonayo khayrkaan siinaynaa oo islaamnimo iyo diin uu doonayo wain jaaa yuriidu shara hadduu yimid asagoo mid shar doonaya ahna qatalnaahu bisayfihi seefta oo wato lafteedaan ku dilaynaay albaabka ka furweyni nin oo ka baqaaya maaha xamza radi canhu daaya buu yidhi oo wato lafteedaan ku dilaynaay warasuulu llahi sal alla alay wasalam nabiga calayhi salaatu wasalaamna daakhilun yani uu ku jiro gudaha uu ku jiro daakhilun guriga gudihiisu ku jira qolka gudihiisu ku jira yuuxa ilayhi waana loo waxyoonaya uma kharaja nabigaa soo baxay calayhi salaatu wasalaam markuu soo baxay faakhada bimajaamici thawbi cumara wa xamaa'ili sayfihi fa faakhada nabiga intuu soo baxay ayuu wuxuu qabtay bimajaamici thawbi cumar cumar maradiisa meesha iskaga timaaday ku kulanto oo halkaa oo maaragtay kalarka ah ayuu qabtay kulootiguu ku dhagay wey waxamaaila sayfihi seeftiisa asalkeedana meesheeda hoose isku qabtay maradii iyo seeftiis isku abtaysaas ugu xorantay buu dhab isku siiyo gacanta ku qabtay nabiga caleyh salaatu wasalaam wa huwa nebiguna fi lxujrati qolka uu ku dhex jiro isagoo qolka ku jiro cumaroo bannaankii iridii taagan yuu soo qabtay nabiga caleyhi salaatu wasalaam fajabadahu wuu soo jiiday nabiga bishiddatin si adaygu u soo jiida cumar yani gudihii uu war cumarow miyaanad ka haraynin shirkiga aad ku jirta iyo kufriga gaalnimada miyaadan ka haraynin xataa yanzil allahu bika ilaa ilaahay uu kugu soo dejiyo min alkhizyi hoogga iyo wanakaali iyo cuquubada maa nazla bilwaliid ibni muiira weliid ibnu muqiira odagaa ahoo mushrikiinta odayaashoodii ahaa wixii ku degay ilaa ilaahay uu kugu soo dejiyo hoog iyo cadaab ah ilaa uu kugu soo dego mid ka istaagaya ma tihid miyaa kufriga iyo shirkiga mid ka haraya ma tihid miya uma qaala markaasuu nabigu wuxuu yidhi allaahuma hada cumar bnu khaaab allaahuma ya allaahuma haada midkani cumar bnu lkhaaabi wey allaahuma ilaahayow aciz alislaama islaamkii cizee oo sharaf u yeeloo qawiye bicumar bnu khaaab Um, bicumar bni lkhiaabi cumar bni khaaab ku xoogay faqaala cumaru markaasu wuxuu yidhi ashhadu waxaan qiraya an laa ilaaha ila allah yani macbuud xaq lagu caabudaa inuusan jirin allah mooye ayaan qirayaa buui wa annaka adigana rasuulullahi alla rasuulkiis inaad tahay ayaan qirayaa buui markii cumar islaamnimadii ou qiray fakabbara ahlu daari takbiiratan samicaha ahlu lmasjidi fakabbara waxaa takbiirsado allahu akbar yidhi hal mar ahlu daari daarularqam ibna abilarqam dadkii ku jiray oo muslimiintii ahaa ba hal mar allahu akbar isla yidhi takbiiratan allahu akbar yidhaahdeen oy takbiirsadeen takbiirtaasoo samicahaa ou maqlay ahlulmasjidi masjidka dadkiisoo dhan ay maqleen ila safo iyo masjidulxaraam kalema foga waa isku dhow yihiin marka dadkii masjidka joogayba ay maqleen qayladii allahu akbarti ay yidhaahdeen ayaa dadkii ahlulmasjid masjidulxaraam ku jiroo dhan ay maqleen wliya raddatu ficli lmushrikiina cala islaami cumar cumar markuu soo islaamay maxay mushrikiintu kaga hortageen waxay kaga hortageen buu musanifka noo sheegi maxay tahay raddulficligoodii waxay ka horgeeyeen waa maxay wuxuu leeyahay shiikhu raximahullah kaana cumaru radia allaahu canhu cumar bnu khataab wuxuu ahaa daa shakiimatin midaanan dulmiga aqbalin oo dulmiga ka gargaarsado oo qawiyulqalbi ah ayuu ahaa wey laa yuraamu aanan janaab dhinaciisana aan maaragtay lasoo hawaysan buu ahaa wey min lasoo hawaysta ma ahayn loo soo qasdo oo loo imaan karo ma unan ahayn falama aslama markuu soo islaamay dahaba wuu tegay ilaa ashaddi qurayshin cadaawatan lirasuuli lahi sal lay wasalam markii diinkii u qaatay ayuu wuxuu rabaa islaamnimadiisii inuu gaaladoo dhan ogeysiiyo cumar ma qarinayo islaamnimadiisa dahaba wuu tegey ilaa ashaddi qurayshin quraysh midkii ugu darnaashaha badnaa cadaawatan lirasuulilahi sal alla alay wasalam nebiga inay cadaawaystaan dadkii ugu dhibka badnaa iyo wa iidaa'an dhib lilmuslimiina muslimiinta la dhiba dadkii ugu khatarta badnaa ugu dhibka badnaa ayuu aaday wa huwa midkaasi waa kee waa abu jahlin abujahluu raadiyey markiiba fadaa baabahu gurigiisa ugu tegay fadaa baabahu iridiisu ku gargaraacay abujahlu ku garaacay fakharaja marka abujahla gurigii ka soo baxay wa qaala markaasu wuxuu ku yidhi ahlan wasahlan maa jaa bika ahlan wasahlan yani waa soo dhowayntii salaamtii wey kaalay wey maa jaa bika maxaa ku keenay cumarow maaragtay yani maxaa meeshan saacaddan aad timid wey qaala cumar wuxuu yidhi jituka waan kuu imid liuhbiraka inaan kuu sheego annii aamantu billahi warasuulihi muxamadin sal allah alay wasalam annii aniga aamantu billaahi inaan alla rumeeyey warasuulihi rasuulka uu soo dirsaday oo muxamadin muxamed ahaana inaan rumeeyey inaan kuu sheego baan kuugu imid buu yidhi markiiba faalaqa albaaba albaabkiibu wuxuu ku xiray fii wejhi albaabkii wejigiisa cumaro meesha taagan buu albaabka ka xirtay wa qabaxaka allah waqabaxa maa jita bihi ilaahay ha ku fool xumeeyo adiga iyo wixii aad la timidba wax aad la timid iyo adigaba ilahay ku fool xumeeyo albaabkuu ka xirtay wadahaba wuu tegay cumaru ilaa oo magaciisa laydhaha alcaasi ibni ayuu u tegey fa aclamahu wuu ogeysiiyey arintii inuu soo islaamay buu u sheegay isagana fa dahala lbeyta odagii markuu maqlay cumar waa islaama abtigii ah waa ka cararo gurigiisuu galay gurigiisuu ku laabtay hadalkaa uu nacayb uu nacab yahay cumar marka qurayshoo dhan uma wada tegi karo qof walbaaba ma raaraadin karo nin walba inuu islaam uma sheegi kare nin quraysh waxaa jira warka gaarsiiyo oo war badanoo warkii soo gaaraba faafiyo kiibuu raadsada marka kii warka badnaa dadka gaarsiinayu raadiye wadahaba ilaa jamiil ibni macmar aljumaxi wuxuu u tegay ninka la yidhaahda jamiil ibnu macmar aljumaxi ayuu u tegey wa kaana ninkaa jamiila wuxuu ahaa anqala qurayshin lixadiiin ninka yani ugu gudbinta badan wararka oo warka sheegidda badan oo faafinta badan ayuu ahaa ninkaas u tegay weyaan waxaa la yidhaha kaana laa yasmacu xadiian war ma maqli jirin ilaa xadaa annaasa jamiican bihi warkaa dadkao dhan buu u sheegaya waa nin war tira ilaahay ku ibtileeyo marka anqala annaasi buu ahaa dadka midka warka u gudbinta badan lixadiii sheekada u gudbinta badan u ahaa kiibuu u tagay fa ahbarahu markaasuu u sheegay annahu aslama inuu islaamay si quraysh o dhan ay u ogaato marka ninkaas markuu ogaado fanaada jamiilu jamiil markuu cumar u sheegay inuu islaamay wuu dhawaaqay biaclaa sawtihi dhawaqiisa kan ugu dhirirka badan ayuu qayliyey ou leeyahay ana bna alkhaaabi qad sabaa cumar bnu khaaab waa ii shay oo maxameduu raacay buu leeyahay faqaala cumara marka wuxuu ku yidhi kadabta aniga ma iilanine walaakinii qad aslamtu buu yidhi waa islaamaya saabic ma ihi buu yidhi waa islaamoo diintii baan qaataya anigu saabic ma ahayn fahaaruu calayhi warkii marka ummaddii wada gaaray way ku kaceen cumar bay quraysh mushrikiintii ku soo kaceen waa la dagaalameen markiiba wixii warka gaaroo dhan baa inta cumar iskugu yimid bay la dirireen fahaaruu calayhi cumar bay ku buuqeen ku kaceen famaa saala cumar kama uunan zuulin yuqaatiluhum inuu la dagaalamayo wayuqaatiluunahu ayaguna ay la dirirayaan xataa qaamat ashamsu calaa ru'uusihim barqadii bay ahaadee ilaa qoraxda ay bartamaha istaagto oo madaxooda uu soo istaago bay dagaalamayeen xataa qaamat ashamsu ilaa qoraxda ay timaado istaagto calaa ru'uusihim madaxyadeeda korkooda ay timaado ayay dagaalamay islaamaye weye walamaa rajaca markuu laabtay cumar ilaa beytihi gurigiisa markuu u noqday ijtamacuu way kulmeen wazaxafuu ilayhi cumar bayna xaggiisa soo aadeen zaxfiga waxaa waaye ayagoo tiro badan oo ciidan ah ayuu maar sidii wax gurguuranaya oo kale ayay ku yimaadeen ciidanka markuu tiro badan yaha la yidhahdaa zaxaf aljeyshi baa la yidhahdaa waxaad moodaa madaxooda wada madow wax soconaya uma malaynaysa markay halkaasoo kale ka soo socdaan inaysan socon baad u malayn marka wazaxafuu ilayhi cumar bayna soo aadeen ayagoo ciidan tiro badan ah ayay soo aadeen maxay u socdaan yuriiduuna qatlahu cumar inay dilaan bay doonayaan xataa saala bihim lwaadi waadii maka ilaa uu dureersado karatan xagga tirada dadka cumar usoo socdo oo inay la dagaalamaan keliya u socdaahi ilaa waadigii dadkii ay buuxiyaan oo aad u tiro badnaa wajaahu caas bnu wail sahmi ninka caas bnu waail sahmi la yidhaahdo ayaa yimid oo min bani sahmin reer bani sahm ka mida yaa cumar u yimid wey cumar u yimi wa kaanuu waxay ahayn reer bani saami xulafaaa bani cadiyin cumar ibnu khataab oo reer bani cadiyiin ah qabiilka bani cadiyin la yidhaahda ka dhashay oo qowmi cumar ah ayay xaliif la ahaayeenoo yani maarata isbahaysi ou ka dhaxeeyey weeyaan wa calayhi caas ibnu waa'il isaga oo dushiisa ay tahay oo labisan yahay xullatun xabira yani oo xariir lagu sameeyey la xardhay isagoo wato ayuu yimid iyo wa qamiisun shaati oo wato ama qamiis oo wato oo makfuufun bixariirin isagana lagu tolay xariir lagu tolay oo taraash looga dhigay isagoo wata buu yimid go'aas iyo shaarkaas isagoo wato ayuu u yimid weya fa qaala markaasuu cumar wuxuu ku yidhi maalaka buu yidhi xaalkaada waa sida cumarow waa maxay dadkan soo socdaa qaala markaasa cumar wuxuu yidhi zacama qawmuka dadkaagii qurayshaha maadaama ninkaa caasim bin waa'il weli mushrik uu yahay ayuu la hadlaya zacama qowmuka dadkaagu waxay sheegeen annahum sayaftuluunanii inay i dilayaan an aslamtu lian aslamtu inaan islaamay darteed inay ii dilayaan bay dadkaagu sheegteen buu yidhi qaala markaasu wuxuu ku yidhi laa sabiila ilayka yacni aminta wey waad badbaaday wadda ay kuugu uma haraja caas bnu waail cumar buu ka soo baxay fawajada annaasa dadkiiba wuxuu hele soo socday qad saala bihim alwaadi waadiga isagoo ay maaragtay la dureersaday oo soo socdaan tiradoodii waadiga dhexdiisa soo qulqulayo soo socdo ayuu ka hortegay oo arkay faqaala markaasuu caas bnu waail dadkii wuxuu ku yidhi maadaama nin odaya u ahaa ayna turiiduun agee maxaad doonaysaan xageebaa u socotaan qaaluu waxay yidhaahdeen haada bnu lkhataab qad saba kaas waxa weeye waa ina ina khataab cumar ibnu khataab oo leexday oo diinkeenni ka leexday weyaan isagaan u soconnaa bay yidhahdeen yani ka un baan doonaynaa weeye qaala markaasu wuxuu yidhi laa sabiila ilayhi wadda aad ku aaddaan ma aadi kartaan wey waa u diida isagaa diidaya ma aadi kartaan buu yidhi waa u diida ka laabta buu yidhi maadaama nin odayaho la ateeca u ahaa warkiisi waa aqbaleen farajacu markaasay laabteen weeyaan cizat lislaami wlmuslimiina biislaami cumar muslimiinta islaamka iyo muslimiinta cumar markuu soo islaamay sharafta ay heleen ayuu halkaa noogu sheegay ama almuslimuuna dadka muslimiinta ahaa faqad wajaduu waxay heleen cizatan yani waxay heleen awood sharaf wa quwatan awood oo kabiiratan weyn ayay biislaami cumara cumar islaamnimadiisii ay ku heleen faqad kaanuu waxay ahaayeen qabla dalika ka hor intuusa cumar soo islaamin yusalluuna siran si sira ayay guryaha ugu tukan jireen falamaa aslama cumaru cumar markuu soo islaamay qaala wuxuu yidhi rasuulka allow alasna cala alxaqi dad xaq dushii ku sugan miyaanan ahayn soo xaq dushii kuma sugnin dad xaq wataa soo maahin wain mutnaa haddaynu dhimanno wain xuyiinaa yani haddaan dhimanno haddii nala nooleeyaba kuwa xaq ku sugan soo maahin qaala balaa nebigu wuxuu yidhi baan ku sugannahay markaas wuxuu yidhi fa fiima alikhtifaa'u maxay tahay qarsoonidan aan isqarinayno marka haddaan xaq ku sugannahay maan diinkeenna muujisanno waladii macbuudkii baan ku dhaartay bacaaka nabi maxamedu ku soo saaray bilxaqi xaqa kugu soo saaraye lanahrujanna waanu baxaynaa oon baxaynaa maaragtay islaamnimadeenna muujisanayna markaasay saxaabadii soo baxeen fakharajuu bihi cumar bay la soo baxeen safayna ayagoo laba safa xamatu xamana fii axadihima midkood labada saf ou dhexdooda ku sugan yahay wa cumaru fi laakhari cumarna safka kale uu ku jiro ayagoo laba safa bay soo baxeen safna xamse uu ku jiro safna cumar uu ku jiro ayay gurigii daarularqam ayay ka soo baxeen weeyaan lahum ayagoo leh kadiidun ka kadiidi taxiini yacni boor ood moodo sida maalan jiidka ayagoo leh bay soo baxeen yacni markay soconayeen dhulka ay ku soconayeen raadkoodii dhulkaay ku dhufanayeen boorkii uu kiciyabuu ka hadlayaa weyan ayagoo boorkaas aad moodo waxa la shiidayo kaleeto shiidka boorka uu kiciyo oo kaleeto ayagoo leh bay soo baxeen xata dahluu masjid xaraam labadaa saf ayagoo ah masjid xaraamka ilaa ay soo galaan falama nadarat ilayhima labadaa saf markii ay eegtay qurayshun quraysh ay aragtay ay fiirisay asaabathum quraysh waxaa ku dhacay ka'aabatun murug ayaa asiibtay waa xusniba asiibay lam yusibhum ounan weligeed ku dhicin miluhaa iyadoo kale murug aynan weligood la kulmin ayay murugoodeen weyaan walihaada sidaas sidaasbaa sumiya lagu magacaabay cumar alfaaruuqu baa loogu magacaabay weyaan kii xaqa iyo baadilka kala saarayay baa cumar sidaa loogu magaca cumaru faaruuq baa magacaa loo bixiye wey qaala bnu mascuudin cabdulahi mascuud wuxuu yidhi maa zilnaa acizatan kama aanan zuulin inaan dad cizi iyo sharaf la nahay mundu aslama cumaru maalintuu cumar soo islaamay laga bilaabo maalintaa wixii ka dambeeyey sharaf iyo cizi baan lahayn dad awoodla baan ahayn wa qaala ibnu mascuud wuxuu yidhi maa kunnaa naqdiru ma aanan awoodi karaynin an nusalliya inaan tukanno cinda alkacbati kacbada agteeda inaan ku tukanno ma aanan awoodi karaynin xataa aslama cumaru ilaa cumaruu ka soo islaamo kacbada agteeda agteeda nin hawaysan jira oo ku tukada nebiga mooye intayada kalema jirin buu yidhi wa suhaybun suhayb ibnu sinaan aruumi ayaa isagana wuxuu yidhi lama aslama cumaru cumar markuu soo islaamay dahara alislaamu islaamkiibaa muuqday oo daahiray wa dacaa ilayhi yani diinkiiba wuxuu ugu yeeray calaaniyatan si cadaan ah oo muuqata ayuu dadka ugu yeeray wey wa jalasnaa waxaanu fadhiisannay xawla albeyti kacbada gaaririyaalkeedii baanu fadhiisanay markuu cumar soo islaamay xilaqan annagoo goobogoobo ah xalaqaad ah ayaanu fadhiisannay wey wa tufnaa bilbeyti kacbadii baanu dawaafnay wantasafnaa waan ka aargudanay miman haluda calayna ciddii nagu adkaato oo na dhibtana waa iska celin karnay lianna cumar iyo xamse iyo raggaasaa noo jooga wey waradadnaa waanu celinay calayhi yani marat waxaan ku celina bacda maa yati ilayhi bacda maa yatii yani waradadnaa waan celinay calayhi ay calaa man haluda calayna dadka annaga na dhibo oo nagu adadkaado waxaanu ku celinay bacda maa yatii bihi wuxuu la yimid qaar ka midana waan ku celin jirnay wax baailo dhan waa iska celin jirnay awood baanu yeelannay markuu cumar ilaahay noo soo islaamiye wey